noqday ayaan darro weynba haysata waa afe ilaahay laga magan galay iimaan la waxa haddaba aad arki doontaa mowduucaasaa aad qur-aanku uga warramaya qiimaynta basharka kuwoodii horiyo kuwa dambeba wuxuu dadku ku horumari karo risaalada nebiga caleyhi salaatu wasalaam tayadeeda iyo qiimaheeda yaquulu llahu subxaanah kadaalika sidaasaanu arsalnaaka nebi maxamedoo waxaanu ku soo dirnay fii ummatin baanu ku soo dirnay ummad baanu kaa soo dhex saarnay ummadaasoo qad khalat min qabliha iyada horteed waxaa tegay oo adduunyada ka dhammaaday umamun ummadaa ka tegay waxa lagugu soo diray ummadan litatluwa calayhim si aad ugu dul akhrido alladii awxaynaa ilayk waxyigan si aad ugu dul akhrida aad dadka u gaadhsiiso wa hum yakfuruuna biraxmaan waxay ka gaaloobayaan ilaaha raxmaanka ah qul waxaad tidhaahdaa huwa rabbii ilaahaygu waa allah laa ilaaha illaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa keligii calayhi tawakkaltu isagaan tala saartay wa ilayhi mataab halkaan u toobad keenayaana waa isagaas sidaa weeye oo waxaa lagaa soo dhex saaray ummaddan ma cusbid macnaheedu ma cusbid weeye qul maa kuntu bidcan min arrusul rasuul badiic ahoo imminka brooy ah ama cusub oo aan lagaba horraynin dee ma ii dheh nimanka la garanoo qanci niman murmaya oo jaafaajiriqaya weeye qanciya waxaa tidhaahdaa waar dee ma cusbi waa la ogaa rasuul in la soo diri jiray nebi ciise nebi muuse mushrikiintu taariikhda way hayaan yuhuudda haya gaal waliba u hayaa oo iyagaaba uu nisbe sheeganaya nebi ibraahim calayhi salaam oo oole waxaanu diintii nebi ibraahimna waanu haysanaa ilaa waa kan ilaahay ka dhicinaya lamaa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan ilaa akhir ilaayaat Eh, marka taa iyaga oo ogsoon haddaba taadana kala mid dhigo waxaad tidhaahdaa dee anigu rasuul cusub mehi rasushii horunbaa la mid ah marka waxaanu kaa soo dhex saarnay ummad ummada ka horreeyeen adiguna waxaad tahay rasuul rasuli ka horraysa xikmadda laguu soo dirayna ammaanaad sidaa ammaana ayaad sidaayoo waxyigan iyo diintan ah waa ammaanatii u qaalisanaydoo ilaahayna wuxu uhi ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanada ehelkeeda gaadhsiiya yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas amar baa lagu siiye waxle ammaanada gaadhsiiya amarkaasi wuu fuliyey bay leedaha caaisha nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam hadduu wax qarin lahaa waxsiyaabo qur-aanku ka warramo shahsiyadiisa ka warramaya ayuu qarin lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo haddaad akhrido suurat laxzaab iyo suurat ataxriim qeybteeda hore iyo waid asara nabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiian falamaa naba'at bih waadharahu llaahu calayhi carafa bacdahu wa acrada can bacd falamaa naba'ahaa bihi qaalat man anba'aka haada qaala naba'anii alcaliimu alkhabiir waa asraar isweydaaranaysa islaantii sib warkan u sheegay tiina tu kale u sheegtay tiina isagay waxaba muu sheegeenba haddii wax qarinayo ilaa wixii baa isaga ku wareegaye war baxay oo sii noqday oo soo noqday oo kan ka yimi kaasuu qarin lahaa waid taquulu liladii ancama allaahu calayh wa ancamta calayh amsik calayka zawjak watukhfii fii nafsika ma allaahu mubdiih watakhsha annaas wallaha axaqu an takhshaha balka waran xaaladda ah markii aad yaraxanshashaqayseed isqarinaysee nin aad ogayd inuu gabadhan furi doono adigu aad gursan doonto aad ku muslaxaysay haddana waxaad ogayd inuu furi doono oo adigu aad gursan doonto laguma sii sheegay saad haddana lahayd amsika caleyka sawja mar ilaahay ka cabso islaanta iska hayso asraartaasoo dhan dee muu sii sheegay nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu qari lahaabay leeda caaisha marka litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayk waa tilaawo keliya maaha tilaawa akhrin keliya maaha qur-aanka inagama filla akhrin keliya inaynu qur-aanka akhrinoo dabeedna la bartooo lagu luuqeeyo oo taasoo qura inagama filla nuxurkiisa qur-aanka waa in dhaqan loo bedelo oo qur-aanku isagaa isfasiriya kaana khuluquhu lqur-aan akhlaaqda nebigu dhaqan buu bedelay caleyhi salaatu wasalaam qur-aanka ilaahay baa wuxuu xusay inaan tilaawadanoo qura nebigu aanu dadka ugu daynine tilaawadan wuu gaadhsiiyey koow wuxuu ugu daray tacliim iyo tarbiyo huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati ma intaasoo qura wayuzakiihim wayucallimuhum lkitaaba walxikma intaasuu isu raaciyay sunnadiisii oo xikmadii macnihii qur iyo wayuzakiihim tarbiyadii iyadoo intaasoo dhimdhami jiraanoo waxigii aad ku dul akhriday haddana wahum yakfuruuna biraxmaan ilaaha raxmaankaabay ka gaaloobeen oo raxmaan bay diideenba subxaanah wa yakfuruuna billaah biraxmaan dabcan waa isku mid laakiin latiifada ku jiri kartaa waxa weeye wallaahu aclam biraxmaan haddawaa ilaahay naxariista u hayay ilaahay ka gaaloobayeen waa ka ay naxariista martida uga yihiinna weliba arraxmaan iyo raxiim waxay ku kala duwanyihin bay idhahdaan culimmadu marka ay fasirayaan aayaadku dee si ay muujinayaan wa kaana bilmu'miniina raxiiman aakhiro muminiintuunbuu naxariista ku gooni yeela ama araxmaan waa ismi sheegaya inuu ilaahay nicmadiisan adduunyada caam ka dhigay oo xataa kuwan ilaahay ka gaaloobay uu siiyey waa ka nabigule calayhi salaatu wasalaam ilaahay bay ka gaaloobeen wahuwa yarsuquhum wa yucaafiihim isagoo arsaaqay oo caafimaadiyey oo noloshii hay adugu laakiin mabda'aaga cadayso qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa wa ilayhi mataab taa cadayso walow anna qur'aanan suyirat walow anna qur'aanan haddii qur'aan suyirat bihi ljibaal buuraha lagu socodsiiyo aw quicat bihi lard ama dhulka lagu jarjaro aw kullima bihi lmawta ama kuwa dhintay lagaga hadashiiyo qur-aankaa ma aamanuu lamaa aamanuu bidalik lamaa aamanuu bilqur'aan qur-aanka may rumeeyeen bal lilaahi lmru jamiica ilaahay baa arrinka keligii iska leh afalam yayasi aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahi miyaanay ogaanin an low yashaau allaahu hadduu ilaahay doonayo lahada naasa jamiica dadkao dhan inuu wada hanuunin lahaa detaa ha ogaadeen kuwan ilaahay baan hanuun la doonin walaa yazaalu aladiina kafaruu kuwii gaalada haadayn maayaan tusiibuhum inay ku dhacdo ka fursan maayaan tusiibuhum balaayo garaacda oo weyn aw taxullu qariiban ama aw taxullu inay degto qaalicadaasi qariiban min daarihim guryahooda meel u dhow kolay taas waa lama huraan xataa yaatiya wacdullaah jeeroo ilaahay ballankiisu yimaado oo balaayadii weyneed efka ka kaxaynaysa ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay baan ballanta ka bixin subxaana nimankii hadalka yidhaahdeen baa ilaahay uu soo guuriyo uu ka jawaabay nimankaasi hadal ay yidhaahdeen gaaladu iyo dareen ay muujisteen ay ku dhawaaqeen iyo kii asxaabtu ay dareemayeen intiiba ilaahayba halkan xusay iyo ciday arintu ka go'do gaaladu waxay nabiga kula hadleen calayhi salaatu wasalaam waxyaaba badan bay ka codsadeen oo ay ka mid yihiin inuu maka ka durkiyo buura meel shaam oo kale ah oo beeralahoo basaatiina uu ka dhigo maadaama buuraheedu ay badan yihiin sidii nebi ciise inuu dadka soo nooleeyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabahaas iska kuwaasaa bal mucjisaadka mucjisaadkan aragna aad la timi laakiin kuwaa kalena kusoo biiri haddii ay arrimahaa soo jeediyeen asxaabta qaarkood waxay isyar dareensiiyeen warar may fiicnaan lahayd balaaya ku dhacdayga in waxan loo yeelo si ay u hanuunaan wixii ilaan qofka aad jeceshahay inuu waxaa fuliya ee wuxuun kugu xidha qofkaas wuxuu jecelyahay in xariggana loo gooyo haddana loo gooyo loo gogol badiyo waata idhaahdaan nimankan armay fiicnaan lahayd in loo gogol badiyo marka nimankaa maqaaladoodiina ilaahay wuu soo wariyay dareenkii asxaabtana wuu ka jawaabay iyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ku dambaysiinayana xus markaasaa ilaahay uhi haddii qur-aan lagu socodsiin lahaa buurahan oo la keeni lahaa qur-aan marka la akhriyo buuruhu yaacayaan kow ama dhulkaba lagu googoyn lahaa dhulka lagu jarjari lahaa ama kuwa dhintay marka qur lagu akhriyo ay soo noolaan lahaayeen jawaabtii lowdu way go-antay may rumeeyeen waayo xagga horaaba dee ayaaba inoo muujinaysa jawaabta nimankaasi marna may rumeeyeen la kafaruu biraxmaan ilaaha raxmaankaa way ka gaaloobi lahaayeen waa lowda iyo axrufuljawaab waa xuruufta jawaabta qaadata lowda iyo lama iyo erayadaas taasi waa taa weeye waxaase isweydiin leh qur-aanka kariimka ah, marka dib loogu noqdo xaqiiqadiisa waxaan ay codsanayaan wax ka weyn ayuu xaqiijiyey marka si dhaba loo eego wax ka weyn buu xaqiijiyey qalbiga addoonka oo kabadow kaba duwan oo kaba adag buurahan ayuu qur-aanku qabtay markaasuu jeheeyey qalbiga qalbiga bani aadamku inuu ka adag yahay buurahan iyo Eh, inahanay sheegeen dee qur-aankaa xuso ilaahay baa wuxuu uhi low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah marka sidan iminka uu qulubta adoomuhu ay u adagtay buuruhu umay adkaadeen haddii qur-aanka lagu soo dejiyo oo way khushuuci lahaayeen haddaba qalbigaasoo buuraha kaba adkaaba ayuu qur-aanku muquuniyey qur-aanku ayuu muquuniyey markaasaa shantii boqortooyo ee isku xigxigay boqortooyadii romanka tii kale ee reer faris tii kale ee iyaduna xabashida isku wadardar ilaa tii hindida iyo jaynaha intaasoo boqortooyo sababta dadkii ay u liqeen ee waddada looga duway waa kuwan soo taagnaaye loo muquuniyey maxay ahaayeen maxaa dadka iska bedelay carabi carab bay daahayd meeshana way iska fadhfadhiyeen xoolana uma soo kordhindee waxaa usoo kordhay un qur-aan dadka qur-aan baa usoo kordhay iyo manhaju nabi maxamed keenay caleyh waxigan unbuu ilaahay keeno qur-aan qur-aankii baa wuxuu keenay hamsiin sana in intaasoo uu gudcur ka baxayay oo darre iyo dulmi uu ka jiray qur-aankii uu muquuniyo waa arrin ka daran buur la dhaqaajiyo iyo dhul la kala jaro si macnawi ah ayuu buurahana u dhaqaajiyey qur-aanku dhulkana u kala jeexay waayo intaasoo dadabuu muquuniyeyba lama haya baa layidhi taariikhda caalamka uma dhaqdhaqaaq samaysaoo hamsiin sana intaas wax kaga badasha wax kaga badasho weliba istaagin oon fashilmin oon dib usoo noqon hore u socoto oo ummadda islaamka waa waxyigan wey marka waxyigaa waxa ay ku hanteen asxaabtu ummadana ku jehayeen waa waxyigaa marka qiimayn dhaba la sameeyo ee dadku dib ay ugu noqdaan qur saddexdan arrimood ay codsadeen wax ka weyn baa ilaahay uu ku keenay subxaana wa tacaala wax ka weyn buu ku keenay markaasaa dadkaasi waxay ahaayeen tusaalayaal bay ku ahaayeen ama namaadij filxayaa nolosha waxay qabanayeen iyo waxay xaqiijiyeen waa lala u xaqiijiyaba iyadoo tiknolojiyad la helay iyadoo ciriyo dhulba la maray iyadoo dhan walba la iska weydaartay waa arin xaqiiqa weeye sacdu bnu abi waqaas radia allaahu canh markii uu xoraynaya meesha la ydhaahdo ciraaq iyo boqortooyadii faris laga xoraynayay ciraaq iyo eeraan iyo jumhuuriyadaha ruushka kuwa soke iyo xaggaa markii lagu socday iyo sacuudi arabiya barigeeda iyo saxaraha wuu jaray khaalid ibn waliid iyo asxaabtiisii saxaraha imika u dhaxeeya ciraaq iyo sacuudi arabia waxa ay ku jareen socod bay ku jareen khaalid ibn waliid bu ahaabaan filaya ninkii jarayay iyagoo iska faramadhanoo bahalihii diyaaradihii kobraha iyo beebeeyatoona aanay wadanba ka tallaabeen la lugaynayo awrtii la fuushan yahay laakiin maxaa dhacay nimankii tataarka la odhan jiray mangoliska ee layidhi dadka liqaya anee aadka loo buunbuuninaya arrinkooda la yaabka lahaa ee dhulkao dhan soo xaaday ee ku dhowaaday caalamulislaam inay liqaan markii ay doonayeen inay ka soo gudbaan eraan oo ay usoo gudbaan ardu shaam iyo filistiin waxay qiimeeyeen ma waxaynu marnaa dhulkaas xaraag ah mise waxaynu marnaa xagga turkiga labada midiba laba ikhtiyaar bay ahaayeen oo kala duwan midiba dhinac buu faa'iide ku lahaa kan saxaraagu sibuu u dhowaa laakiin dee waa meel qaaxil oo khatar badan oo in colku ku halaagsamo biyana lahayn baadna lahayn masaafo dheerna ah. dhinaca kalena wuu dheeryahay xagga turkiga in shaam laga soo galo laakiin waa dhul biyelahoo beeralaho barwaaqo ah way ka baqdeen saxraaga inay u bareedhaan turkigu nimankii la odhan jireen tataarku mongoriski waxay ka wareegeen shaam way ka baqdeen saxraaga marka waxaynu uga jeednaa nimankan qur-aanku dadku soo saaray ee uu keenay dad buuraha iyo bannaankaba wax ka bedelay bahaan biqudrat illaah marka almuhim markaynu eh, sii dhaadhicinaynaaba ah codsigoodana yidhahdeen qur-aan intan keena maa la keena haa waa la keenay mid ka weyn wax ka weyn keenayba marka dadkan muslimiintaee maanta ducafada ah ee aad mooddo in mariiqa laga siibee liita ee ummadaha kalena u haysta inay aqwiyada yihiin dee waxay kiniinkay ku noolaan lahaayeen iyo dawadii naftu ugu soo noqon lahayd ay ku caafimaadi lahaayeen baanay cunin kaasaanay cunin waa waxyiga farmasiga waxyiguunbaada inay usoo noqdaanoo dabeetana dawada qaybaheeda kala duwan ay ka qaataano ay caafimaadaan oo ay dhaqaajiyaan bal qof bukaanahoo laga laaya waa tan dawadii aad caafimaaddi leh cun muxuu yeelay dee halkaas ku rambasaya marar badan baad moodaa inaynu ka hadalnay qur-aanka iyo sibqada muuqaalka uu leeyahay laakiin wakhtigaan noo saamaxaynin kelmadaha qaarkood bal lilaahi almru jamiican ilaahay ba arrimaha iska leh subxaanah ummado kale male arrimaha ummado kale ayaan la siinin awoodaha ilaahay arrimaha ilaahay baa le iska leh oo isku hagaajiya qofku ilaa uu taa aamino wax taayir kuu rogman maayo waxba u dhaqaaqi maayaan ina alumuura biyadi illaahi yuqallibuha kayfa yashaa arrimaha ilaahay baa gacanta ku haya dhinacuu doonana rogayo gaal hub sitaana ma hayo jin iyo insi kala noocnoocina ma hayaan laakiin ina alamra balilaahi alamru jamiican muminiintii lalahaa ee hindisaya ka fikiraya warmaa nimankan codsigooda loo yeelanay ilaahay baa u jawaabay markaasaa qur-aanku waxaa ilaahay u yihi afalam yayasi ladiina aamanuu yaa aslaba macnaa lagu macneeyey miyaanay ka quusanin asxaabtu iimaan la-aanta ku ah miyaanay ka quusanin asxaabtu kuwaa iimaankooda afalam yayasi ladiina aamanuu miyaanay muminiintu ka quusanin iimaan haaulaahi kuwa iimaankooda wa calimuu miyaanay ogaanin an low llahu lahada naasa jamiican hadduu ilaahay doonaya dadka inuu hanuunin lahaa kuwani iimaankoodii miyaanay weli ka quusna ilaa nimanka si walba ugu xiiqeen may ogaadaan hadduu ilaahay doonaya inuu hanuunin lahaa may saa isu qanciyaan yayas haddii quusteeda lagu macneeyo weyas luqooyinka qaarkood luqal carabiya macnaayaha qaarkood baa waxay noqotaa yayas bimacnaa yaclam afalam yaclam aladiina aamanuu an low yashaau allahu lahada annaasa jamiica miyaanay mu'miniintu ogaanin hadduu ilaahay doonayo dadka inuu hanuunin lahaa kuwanna ilaahay baan doonin hanuunkooda oo hore usii ogaa halowgooda markaasaa dabeedna ilaahay uu xusay sida kuwa quus u yihiinoo walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibuhum bimaa sanacuu qaarica nimankaasi waxa ay ku jiraan bimaa sanacuu balaayaday wadaan iyo waxay gacanta ku hayaan waxa dhaba ah inay qaarica ku dhacayso qaaricadu waa musiibada weyn daahiya balaayo adhax goysa oo dadka muslimiinta ahi marka ay ku dhacduun ay ka ashahaataan taasaa sugaysa kabti ma yeelan in ilaahay daba taagan yahay kolli kol hadduu ilaahay ku daba jiro adduunyadana waa u adhaxjab aakhirana waa sugaysa markaa qaaricadu aata aw taxullu qariiban min daarihim qaaricadu ama way ku dhacaysa ama xaafadahooda meel u dhow ayay degaysa waxaa kale oo lagu macnayaasha qaarkood ka mida ama qaarica ku dhici balaayo weyn musiibo dabiiciah ilaahay uu ku ridi aw taxullu anta yaa muxamed qariiban min daarihim ama adigaaba lagugu dalbanoo xaafadahooda soo agdegi adigoo weerar ku ah waanu soo weeraray nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankaa gaalado intuu kambalkooda soo degay isagoo libaaxyadii ilaahay asxaabta hogaaminaya ayaa waxa uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inaa idaa nasalnaa bisaaxati qawmin fasaaa sabaaxu lmundariin annagu kol haddaanu qolo kambalkoo degno walla waa baas baa u baryay markaasuu ku bilaabay xabadii nebigu caleyhi salaatu wasalaam dhanka kale uga dhacay marka aw taxullu qariiban min daari nimankaa waa laba midu kolle ilaahay waa maagan yahaye gacantii ilaahay ma gafaysee in ama uu balaayo caama ku rido ama adiga uu ku duldhigo siyaabuu ila ilaahay gaalka u cadaabaya ka mid tahay inuu awliyadiisa ku sallideen in allaha laa yukhlifu lmiicaad waa ballanuu ilaahay qaaday walaqad istuhsia waa lagu dheeldheelay birusulin min qablik rusul adiga kaa horaysay ayaa lagu dheeldheelay nebi maxamedow fa amlaytu cagtan u dhigo waan u kaadiyey liladiina kafaruu kuwii gaaloobee baan u kaadiyey uma akhadtuhum waan qabtay fa kayfa kaana ciqaab ciqaabkaygii sidee buu noqday dee halkiisii buu dhacay afaman ilaaha huwa isagu qaa'imun ilaalinaya ee habaynaya calaa kulli nafsi naf walba wixii ay bimaa kasabaad wixii ay shaqaysay miyuu la mid yahay mid aan waxba hayn wax la ogayn wajacaluu lilaahi shurakaa ilaahay wax kaley la caabudeen shurakaa qaar baa waxlale bay yidhaahdeen qul tidhaa samuuhum bal magacaaba kuwaa magacaaba ka yihiin am tunabi'uunahu ilaahay ma waxaa u warramaysaan bimaa laa yaclamu waxaanu ku ogayn fil ardi dhulka am bidaahirin min alqowl mise waa hadal daahir oo afkuun laga yidhoon xaqiiqo lahayn bal soo dhaafo zuyina liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxa loo qurxiyey makruhum shirqoolkoodaasaa shaydaanku u qurxiyayoo ay la dhacsan yihiin washudduu can isabiil jidkii toosnaana waa laga dhababay oo waa laga ooday oo ibliis baa u fadhiistay waman yudlil illaahu famaa lahu min haad qofka ilaahay ambiye cidima hanuuninaysa subxaanah rusul baa lagu dheeldheelay macnaheedu waxa weeye adugu rususha ugumaad horraynin nebi maxamedowe waa lagaa horreeyee bal hadda taariikhdoodii dib u ahri ma ubax baa lagu soo dhowayn jiray mise roog cas baa loo gogli jiray tolow ma miyaa lagu jeclaa manhajkay wadeen mise waa laga hor yimi wixii raggii hore uu la kulmuunbaa dee adna kula kulmae waxa lagugu waajahay ma cusbe eh dee raggii hore waddaduu maray dee aduguna hay waa sunnatullaahi ilmaadiya rusul baa lagu dheeldheelay dee waa lagu dheeldheelay xeejisu laakiin midhka aad ku bushaaraysanaysaa waxa weeye kuwii ku dheeldheelay rusushaa waan qabtay dee kuwanna waan qabanuun saas wey fa amlaytu waan u kaadiyay liladiina kafaruu uma ahadtum fakayfa kaana ciqaab had iyo jeerna asbaabu alinxiraaf can manhaji alambiyaa sababaha keena dadku inay tubta rusushu hayaan iyo awliyada ilaahay hayaan ka baydha ayaa dhowr arimood ayaa kamid mid ah maalan waxaa ka mid ah aljahlu biaxkaami diin dadka jahliga haya oo qofku sidiisaba marka uu jaahil yahay waxa aanu aqoonin si unbuu col ugu yahay si unbuu col ugu yahay laakiin dee qofku haddii uu shaygii garanayo waxbaa iska bedela waxbaa iska bedela sidaa daraaddeed ayaa nimankii fircoon uu watee sixirlayaasha markii ay xaqiiqada fahmeen ay ogaadeen shaygan inuu mucjiso yahay oo aanu sixir ahayn iyo markii aanay xaqiiqadaa helin ee beenta fircoon uu soo sheegay laba tallaabo oo kala duwan bay ahaayeen ma siday u socdeen laba khadoo kala duwan bay ku soconayeen marna khadul waduqyaan ayay ku socdeen khadkii xadgudubka markay xaqiiqadii arkeen ay cilmi yeesheenna ee cilmigoodii uu cilmigan gaadhsiiyey ay garteen inaan waxaan sixir ahayn inuu mucjiso yahay tee fircoon bay toos uga hor yimaadeen oo nebi muuse la safteen ilaa intay shahaado qaadanayeen ay shahiidayeen marka wax sahlan maaha saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa ummadda islaamka hogaamintooda iyo madaxtinimadooda sababaha ay khadkii nebiga iyo khadkii khulafada uga leexanayaan waxaa ka mida jahliga marka dadku diintooda ay ka dhacaan garan waayaan maxaa sunaa maxaa hadigii rasuulka ah ee eh, hadyiguna bidca uu noqdo bidcaduna hadyi u noqoto dagaal baa lagu gelayaa halkana xaflad baa la dhigayaa dee adiga arkay markaasaa intaasoo durbaan iyo intaasoo mikrafooniya baa lasoo qaadanaya haddii la ydhaa warkaale halkan munkar baa ka jiree munkarkaa bal sidaynu u suulinaa dadkeennii iyo dalkeenniiba waa lagu halaagaya wuu ku fidayaae eh. iska daa nebigoo joogaa khamri la jiray bay ku odhanaya nabigoo joogaa la sinaysan jiray waa arrin cajiiba wey maqaayiisi aad u liidata wey laakiin waxaanu nebiguba ogeynoo laleeya waa cibaada marka lasoo qaadana suti bidcada inaga tiiriya ayaa la odhanaya <laughs> ragyuu inagu hiirsananaga tiiriya markaa nebigu wuxuu uhi man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira waa ninka sii noolaadaa dadka hogaaminta wuxuu ku arki doonaa isweydaar badan iyo balaayo iyo baas maxaanu samaynaa markay idhahdeen bal intay salaada oogayaan iska sabra buu nebigu la salaatu wasalaam xadiidkii xasankaa ah. mar kale waxa uu xusayay in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min alcibaad walaakin yaqbidu alcilm bimowti alculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'asaaa juhaalan fasu'iluu faaftow biqayri cilmin fadalluu waadalluu cilmigan ilaahay ka dhex qaadi un maaya ummadda eh oo kaba siibaya macnaha laakiin dadka aqoon-yahanka diinta ayuunbaa yaraanaya oo madhanaya oo dadkuna dabeed madax juhaala bay samaysanayaan wax walba waa la weydiinaya diin iyo dunyaba waxbaa laga weydiinayaa wax walbana wuu ka jawaabayaa oo mufti oo waa injineer oo waa baylood oo kanuu yahay waxbaan garan waayaba ma laha kaana waan aqaanaa sidaa weeye halkaa masalada diintu caynkaa ma qabto diintu caynkaasay qabtaa buu kuleeyahy waxaana laga yaabaa inaanu faatixada fasiri karayn marka iyana way lumeen dadkiina way lumiyeen jahligu musiibadaasuu leeyahy waana dhibka haysta dadka muslimiinta ah maanta dad badanoo mujtamaceenna waxyaaba ay ku gaaloobayaan marka aad usii dhaba gasho ee aad sii weydiisa tafaasiil u dhaadhacdo waxaa laga yaabaaba shaygani miisaanka uu leeyahay inaanu garanayninba marka bal intaan la gaalaynin oon kaafir lagu xukumin qofka waa in horta jahligan meesha laga saaraa aqoontii iyo xaqiiqada la gaarsiiya qofkan waxyaabaha lagu cudurdaarayu ka mid yahay asbaabaha sababaha lagu cudurdaaro qofka ama mawaanicul kufr ayuu ka mid ahaa waxaa la yidhahda jahligu waxaa ka mid a ah waxyaabaha manhajkan ambiyada ee ilaahay uu halkan ku xusay in rusushii hore lagu diiday nebigana lagu diiday waxyaabaha qadka ka duwan dadka waxaa ka mid ah itibaacu lhawa dadku inay rabitaankooda raacaan oo maanta diinta dee gaaladu ugu adag ay raacayaan waa hawaa waa maxaa la doonayaa maxaa dadku doonaya madaxdooduna waxay leeyihiin maxay shacbigu doonayaa wixii aad doonaysaa anuun codka ugu badan noogu soo gudbiya kaasaanu anaguna taqniininaynaan qodobo ka dhigaynaa diin ka dhigaynaa si dadka ay u haystaanay u xukumi karaan ila ilaahay lama raaligelin diinna lama eegayo si dadka loo xukumi kara waxaa la yidhi maxaa doonaysaan waxa iyo waxaasaanu doonaynaa ka qora oo sanduuqunku ku gura markii laga qorayna kaasaanu idinku wadaynaa waayo hawadaas waa musiibadaay leedahay musiibadeeday leedahay fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum hawadooduunbay raacayaan haday ku diidaan nink qofka diin diidaa muxuu talow doonayaa dee waa hawadiisa faraayta man ittakhada ilaahahu hawaa inay ilaah gaari karta la caabudo rabitaanka iyo xorriyadda la sheegaya ayaa halkaa aad ka arkaysa altacasub lil aaraa ayaa iyaduna ka mida aw rijaal waxyaabaha keeni karaya waxaa afraadoo ka mida ah manhajka ambiyada in laga baydha atashabuhu bilkufaar gaaladoo la isu egaysiiyo oo qofku daahirka hadduu cid isaga egaysiiyo waxay ka turjumaysaa inuu baatinkana uga egyahay hadduu daahirka isaga egaysiiyo marka hore mujaamalabaha ka ahaato iyo isyeelyeele oo inuu candadawl kula socdaba ha isaga dhigee laakiin wuu u egaanu ilaa wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaabay dhahaan soomaalidu <laughs> wixii cudur ah cudurka aad baa loo kala qaadabana laakiin caanihi nabadda ama wixii samaa dhaqsa looma kala qaadabaya marka taasina dhibkeeday leedahay waa ka nabigu digniinta siinaya asxaabta maray nimanka gaaladaa weerareen ayuunbay idhaahdeen ijcal lana daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad waa kuwa nimanka gaaladu geediya waxbay ku soofeeyaan bahalahan seefaha markay weerarka gelayaane dee maannagaana laga xigaa dhirtu way iska badan tahaye bal qudhiga iyagana nebi allow kiyeedaanu ku yar soofayno bahalaha oo la yar barakaysto noo samee allah warma imka imika halkii reer banu israa'iil maraysaan buuhi inaad gaal ku dayataan oo sawirkiisii yeelataan ile waxay idhahdeen markii ay soo nabadgaleen reer banu israa'iil ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum qaad sanamyaal dul fadiyay soosoo mareen waxay idhahdeen bal qudhayada ilaah noo nabnab muusow xabad ilaaha noo samee kuwaniba ilaah bay leeyihin marka arintu ma aha wixii diina wixii caadaada lagama daynaya kaafir haddaad iska tidhaahdo waa nimankan gaaladu waa niman xun aad bay u liitaan ciiseba way u dabaldegaan krismas dheegiise de innaguna aan dabaaldegno nabigeennaabaa ka wanaagsane nabigay asxaabtu taa ula yimaadeenoo uu ku diiday waxay idhaahdeen dee gaaladii baanu soo aragnay romankii reer ruum iyo reer farisoo waa loo sujuudaya adigaaba rasuulki ilaahaya kuwaasi waa masaakiin daalimiine adigaaba rasuulki ilaahaya salmaanul farisi sujuud buu la dhacayba dee miyaana laga iibinayaa buui maan adigaba kuu sujuudmi mar ka joog buui ka joog sujuudda ilaahay baale marka sharcigu waaba xadidanba sharcigu wixii diini uu xadidan yahay man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun marka mar walba waxayna xukumayaa waar muxuu nebigu yeelay maxaa hadyaha uu jideeyay intaasaaba inaga badanba intaasaynan la iman karinba wuxuu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam marka dadku intii nebiga ay yeelaan bay ahayd ba inay horta wax kale isweydiiyaan iyaan la ogolaaninba laakiin intiibaaba dee faramadhaan laga taagay ama lagaga dhow yahayba walaqad istuhzia birusulin min qablika faamlaytu liladiina kafaruu uma ahadtuhum fakayfa kaana ciqaab hanjabaad weyn wey hanjabaad weyn hanjabaad boqor ama mid madaxweyneha ama mas-uulba hanjabaadiisa iyo jiriqsigiisa laga miclisadkiisa laga baqlaaye bal ilaahay oo hanjabay subxaanahu watacaala ka waran waxaa rabbi uu xusay ilaahay iyo salamyaashu haddana mar kale xuseeyo afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat waaya waa dadejinaynaa si aynu insha alla suuradda u dhammayn bal waxaad ka warantaa ilaaha naf walba ilaalinaya yuu la mid yahay midaan waxba hayn maya ilaahay waxay u yeeleen shurakaa qul samuuhu magacaaba dheh dee macnaheedu waxa weye marka la magacaabo afara'aytum llaata waalcuza wa manaata aaliata alukhra waxa la tirinaya qolfoof iyo qoryo qof waliba wuxuu leeyahy kuwaa iga dah waxba ma hayaan magacaw marka la idhaahdo xaqiiqadigaa soo baxaysa ilaahay ma waxa u warramaysaan bimaa laa yaclamu fi lardi am bidaahiri min alqowl war ma waxa u warramaysaan waxaanu dhulka ku ogaynoo baatina mise wax daahira xaquma lihidin ilaahay daahir iyo baatintoona inaa uga warantaan labadaba isagaa idinka cilmi roon waxaa loo qurxiyey makruhum nimankii gaalada ah jidkiina waa laga hor joogsado shaydaan ayaa ku habsaday markaasaa ogowo jidku inaanu furnayn shaydaan kuu fadhiya jidgoyn sooma taqaanin niman jidgoynoo daalimiinahoo budhcada shaydaanku waa budhcada dariiqa xaqa ah jidkaasuu fadhiyaa baritaankiisu waxa uu keeni karaa go-aan adag buu keeni karaa inaad ku dhaafto lahum cadaabun fi lxayaati dunya noloshan adduunyada waxay leeyihiin cadaab walahum wala cadaabu alaakhirati ashaqo cadaabka aakhira adag wamaa lahu min allaahi min waaqin uma sugnaanin ilaahay xaggiisa min waaqin cid ka ilaalinaysa ka difaacaysa maaluljannati alatii wucida almuttaquun jannada loo ballanqaaday dadka ilaahay ka cabsanaya tilmaanteedu waa sidan soo socota dee waa laguu sheegayaa tajrii min taxtiha alanhaar hoosteeda weewiyaalbaa qulqulaya ukuluhaa daa'imun wadiluhaa ukuluhaa daa'im cunitaankeedu waa joogto wadiluhaa harhkeeduna waa joogto tilka taasi cuqba aladiina taqow dadka ilaahay ka cabsada cidhibtoodu wata ah waa cuqba alkaafiriina naar gaalada cidhibtooduna waa naar sidaa ku abshiroo marka hore waxaad ogaataa dhib kastoo adduunyada yaalla inuu ka aakhira ka daran yahay qul naaru jahannama ashaddu xaraa markay munaafiqiintu yidhaahdeen laa tanfiruu filxar waar kulaylka ha bixina waa kaliile nebigu kaliil buu baxaye bal hadda kulaylka adduunyada ka aakhira u eega marka dhibka iyo duruufta iyo howlaha adaga insaanka halkan ku maraya xaqa marka uu xaqiijinaya iyo markuu dacwad faafinaya iyo markuu ilaahay caabudayo ha ku xamilo ka adagow ka ilaahay ka magangalayo marka cadaab adduunyay leeyihiin ka aakhirana wuu kasii daran yahay labadii la caantamaya nebigu waxa uu ku lahaa markii uu waaninayay cadaabka aakhiro ayaa daran buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam laba qofoo oo licaantamaya waani ina cadaaba dunya ahwanu min cadaabi alaakhira iska qirta buu lahaa wixii e, qabtaan cadaabka aakhiraa darane jannadii baa ilaahay awliyadiisa u diyaariyey waaqiga horta wamaa lahu min allahi min waaqi waaqig wax ilaalinaya ma jiro wax ka ilaalinaya jannadii baa ilahay xusay haddana cadaabka alla xus jannadii baa barbarta allah bal adugu waa kaase waxaa lagu leeyahy kala dooro jannadiina wataa tilmaantaasay leedahay cadaabkiina wa ka cadaabka aakhiraa ka adag adduunyada heerkulka cadaabka aakhiro kan adduunyada wuxuu dheeryahay buu nebigu ihi sagaal iyo lixdan derajo marka wax la karinayo la baylinayo heer baa la sheegaa markaas toddobaatan qaybood loo qaybiyo naarta dambaysa heerkulkeeda hal midh bay taifka lagu hayaa noqonaysa mishiin kastoo kulul ka soo baxdo sagaal iyo lixdan derajo ayay dheertay asxaabtu madaxay qabsadeenoo waxay dhaha wa innahaa la kaafiya yaa rasuul allah oo tanaabaan dub iyo diil waxba kala reebaynine maxay nagu soo taasi saa ku ogaada jannadiina waa tan markiiba lagu sheego waxaa lagu yihi jannadaa iyadaa webiyaalba hoosteeda qulqulaya ukuluhaa daa'imun wadiluhaa cunideeduna waa daaim harkeeduna waa daaim maxay ka turjumaysa cunideeduna waa daaim harkeeduna waa daaim waa laba duruufoodoo adagoo gaajiyo haraad baa meesha inagu haya waxalla waxaa iminka la ordaya dig iyo dembi u dhacayso dee qof diin u socda mooye kii kaleo dhammi waa ahraad iyo gaajo ayuu ka cararaya maalin baa waxay idhaahdaan adduunyada marka la eego siday u socoto boqolka sannadood ee soo socda bay idhaah taqriiray soo saareen raashinku wuu sii qaaliyoobaya waa kan imika yaro qaaliyoobay moogtahay boqolka sannadood kor buu soconaya <laughs> markaa dee dadkii la duban lahaa ee meeshooda wax laga soo halqafi lahaa laga soo qaadan lahaa ayaa la eegaya meeshii raashin loo doonan lahaa ma inagaa tolo mise waa meel kale halkaasaa lasii saaminaya marka gaajadaa iyo balaayada waxaa badan ee adduunyada laga wariy duruuftaa gaajada iyo tii haraadka iyo tii kulaylka iyo tii qabowgaiyo waa laga nasta cidhibta wanaagsani waa takaa cidhibta xumina waa taa tilka cuqba aladiina taqow cuqba alkaafiriina naar labadaa cidibood iyo maa dooranaysa waa lagu weydiiyey waaya waaladiina aataynaahum alkitaab kuwaanu kitaabka siinay yafraxuuna bimaa unzila ilayk waxay ku farxayaan qur-aanka lagugu soo dejiyey wa min alaxsaabi gaashaanbuurta gaalada waxaa ka mid ah man yunkiru bacda mid qur-aanka barhkii diidan qul waxaa tidhaa innamaa umirtu aniga waxa lay faraydha nebi maxamedow an acbud allaha inaan ilaahay keligii caabudo walaa ushrika bihi aanan cid kale la caabudin ilayhi adcuu isagaan xaggiisa dadka ugu yeedhayaa wa ilayhi ma'aab marjicayga halkaan u laabanayana waa ilaahay xaggiisa wakadalika sidaasun baanu ansalnaahu kuu xukman carabiyan mid dadka kala xukumayo luqada carabiga kusoo degay isagoo qur-aanku ah walain itabacta ahwaahum rabitaankooda haddaad raacdo diinlaawayaasha bacda maa jaaaka min alcilmi intii aqoontan iyo waxigani uu kuu yimi kadib maa laka kuuma sugnaanin min allaahi rabbi xaggiisa min weliyin wax ku difaaca walaa waaqin iyo wax gaashaanka u daruuro oo ilaahay difaacayaa ma jiro sidaa ku ogow sa aynu isku ogaano markhaatibaad nebi maxamedow ka helaysa ahlul kitaabka waa kuwa kitaabka la siiyey kuwooda muuminiintii waanay garteen inuu waxyigan iyo kii nebi maxamed lagu soo dejiyey waanay ku farxayaan yafraxuuna bimaa unzila ilayk waa run intii islaamtay iyo intii ashahaadatay bay ku farxday axmed najaashi suuratu maryam markuu ku dul akhriyey jacfar ibnu abi aalib iyo asxaabtiisii way ilmeeyeen way farxeen waxay idhahdeen wallaahi kan iyo kii ciise lagu soo dejiyey ee xawaariyiintu ay keeneen il kaliya kasoo wada baxaya way ku farxeen cabdilaahi bnu salaam reer madiinuu ahaa markuu ugu horraysuu nebigu madiine yimi waxaan dhagaystay buuhi waxa uu nebigu leeyahay ayuha nnaas afshu salaam waadcimu acaam wasalluu bileyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam erayadaa nuuraya ee xikmaddu ka burqanayso oon ku arkayay kitaabkii towraadba markiiba aan maqlay buui qalbigaygaba markaasuu hanuunku taabtaoo kolkaasaan dabeetana raacay buui rasuulka sala allahu caleyhi wasalam marka yafraxuuna bimaa unzila ilayk ciddii ilaahay uu hidaaya la damca laakiin waxaa jira gaashaanbuur qur-aanka barhkii diidan qurayshina waxay lahaayeen inta sanamka iyo reeraha iyo waxaa caayaysa dhaqankayaga ka dah yuhuudduna waxay idhaahdeen intaasoo arrimood bay adagba intaa inaga dah annaguba kitaabkayga intaasaanu saan u kala dheegnaye dee sida imikanaylan sidii unbay leeyin halkii unbay taaganta wixii arrimaha siyaasigaah iyo arrimaha caskariga ah iyo awooda iyo xidhiirhkeenna iyo wixii taabanaya intaa inaga dah dumarkoo la iskaga mehersada iyo salaadiiyo soonkoo lagu tukada iyo dhaxalka iyo intaa iska wata maxkamadda gobolku waxay qabatay naga ilaaliya iyo maxkamadda distooriga ah iyo nidaamadaas laakiin taa iyadu degmada la yidhaahdo shaqooyinkeeda shareecada haa marka waa min al man yunkiru bacda waa in laguu yeedhiyo waxoo laguu kala dheego alou kala dheegaya ilaahayna waa ku eedeeya wuxuu hi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdi innagana ilaahay wuu inala hadlayo waxau hi yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa waar manhajkaasoo jus keliya wada socdaabaan keene wada qaata oo ha kala dheegina kala dheegista ma taqaanaa ha kala saarina wey waaya aniga waxa mabdaa caddee kii doonaya ha inkiro kii doonayaana ha ka xanaaqo adigu calanka taago qul inamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi wa ilayhi adcuu wa ilayhi ma'aab waa manhajkiioo kalka seefta laga saarayo la cadaysanayo xikmadda iyo usluubku waa halkeeda laakiin waxaa tidhi anigu ilaahay baan caabudayaa shirki ma jiro shirki towxiidka qaybihiisa kala duwan ilaahay aan cid la wadaajinayaa ma jiro anigu isaga xaggiisaan dadka ugu yeedhaya baatil iyo kufri iyo diinla-aan maya ducaad baa jira hunaaka ducaad calaa abwaabi jahannam naarta albaabadeeday qaartaagan inay ka yeedhayaan maxaa dacwo isu baxay bal idaacadaha fur oo tiifiyada eeg oo saxaafadda oo shirarka oo go'aamada oo waxaasoo dhan markaad taqriir ka qorto waxaa kuu soo baxaya dacwad ballaadhan oo soconaysa oo diinla'aan iyo naarta jahanamo dadka ugu yeedhaysa marka adu waxaad tidhaahdaa ilayhi adcuu wa ilayhi ma'aab isagaan xaggiisa dadka ugu yeedhayaa sidaan u yeedhayana waan ku dhimanayaaoo walaa tamuutunna ilaa antum muslimuun isagaanaan is hortaagaya wakadalika anzalnaahu xukman carabiyan waa manhajku dadka ugu yeedhaya rasuulku waa xukum xaakim wey qur-aanku ma mid la barakaysto daaqadun laga soo qaado maalinta axanka iyo fidaa la ahriyo laakiin caqiidaduu saxayaa qoyskuu saxayaa nidaamka maamulkuu saxayaa nidaamka dhaqaalaheennu saxaya akhlaaqdeennu saxaya waa manhaj nololeed aanu fahamno xukman baa ilaahay u dooray qur'aanan carabiyan halkan waxaa yaalla xukman carabiyan waa xaakim kii xukumi lahaa waxweye ee kala jari lahaa ee aanay ikhtiyaar dadku u lahayn waxa kaa horyaallay lawa xaqiyo baadila ah haddii xukumkaa la diido hawadanaa daba taalla barbar taalla wanain itabacta ahwaahum bacda maa jaaaka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa waaq haddaad intood xukumkaa ka tagto ilaahay subxaana wa tacaala ee lagu soo dhigay aan lagu cabanaynin waa la fahmi waayna lagu caban maayo waa xaqiiqo taalla oo sidii ugu waadixsanayd loo fahmo loo fasiray kaa haddaad weydaaratood hawadooda raacdo adoo cilmi leh oo diin leh diin iyo waxigan haya ilaahay wuu ku haystaa weliya waaqitoona ma jiro waaqigu waa kii ku difaaci lahaa weliguna waa kii isaguna kugu maratuuri lahaa oo dhan la la taabanin midna ma jiro waa la haysta qofka ilaahay manhajkiisa kasii jeedsadaa walaqad arsalnaa rusulan min qablik waa markii saddexaad casharka dhexdiisa ay soo noqoto xusida nebi maxamed loo xusaya rusushii hore walaqad arsalnaa rusulan min qablik waxaanu dirnay rusul kaa horraysay wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay aswaajan waduriya ooryo iyo ubad ooryana way lahaayeen xaasas ubadna way lahaayeen iyo caruur wamaa kaana lirasuulin rasuulna uma suuragal ahayn umana suuragal aha an yatiya biaayatin inuu mucjiso keeno ilaa biidn illaah ilaahay awooddiisa un mooyaane likulli ajalin kitaab wax wakhti waliba wuxuu leeyahay qoraal yamxullaahu maa yashaa wuxuu doonuu ilaahay tiraa wa yuhbitu wuxuu doonana waa daayaa wa cindahu agtiisa waxaaday umul kitaab kitaabkan qur-aanka hooyadii halkii laga soo qaado loox maxfuudka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala halkan inooga warramaya insaanka wakhti walba inuu cudurdaar dhammeeyey gurmadkii ugu fiicnaa u fidiyey ciddii ugu wanaagsanayd oo rasuula u diray rususha laakiin dabiicaddoodu dabiicatu rusul may ahayn ta malaga iyo tajinka iyo tu qariiba may ahayn laakiin waxay ahayd tu bashar bay ahayd xikmadda ilaahayna saasay keento sida ugu fiicana mar waxaad ka warantaa iyadoo malag dadkan rasuul looga dhigi lahaa uli ajnixatin mathnaa wa ulaaa wa rubac malaa'ig baala leh oo bidhaantoodu inaynu bidhaaminno mooyaane ay iskaba adagtay in laga ag dhowaado lala sheekaysto oo la ag fadhiisto le waa malaa'ig cajaa'ib loo waaweyne wixii nabiga ka argagixiyey ayay ahayd rasuulka sala allahu caleyh wasalam malku jibriil markii uu suuraddiisii iyo tilmaantii malagnimada ugu yimi nebiga naftuba way qabatay uu higleeyey zamilunii zamilunii buu ku dambeeyey markii mucallinkaa culusi u yimi laakiin markuu rasuulku yahay ama jimbade haddii laga dhigi lahaa may suura gasheen istifaadadani laakiin kolkuu bashar yahay ka waran waxalla waxa sunnaha ah iyo dhaqanka laga qaadanayo o dhami dee waa dhaqan adigii kula mid ah Ah, siduu wax u cunayo siduu wax u cabayo siduu u seexanayo siduu reerihiisa ula kulmayo siduu wax u dhalayo siduu u guursanayo intanoo dhan waxa laga koobigaraynaya laga qaadanaya qof kula mid ah dalagaan waxba cunayn oon seexanayn oon sidanayn see loga sunnaha looga qaadanaya ilaahay xikmadiisii baa taa keentay subxaanahu watacaala waay waayo waxay iyagaa waxay yidhaahdeen waa maxay rasuulkan dee raashinkiina cunaya maxaa suuqa marmaraya ee sharaabka cabaya ee caruurta leh ee saasoo kale xaasaska leh ee baahyaha leh saasay yidhaahdeen dee waxaanu eegaynay mid cajaa'iba wax kale ah ilaahay baa wuxuu yihi rusul baan soo diray adiga kaa horreeyey ooriyana way lahaayeen ubadna way lahaayeen markaa dabeecadda rusushu waa dabeecadda basharka uun dheeraad qulun bay leeyihin dheeraadkaasina waa ka nebiga layidhi dheh qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay yuuxaa ilaya intaasay dheen maxaa idinkoo kale aanahay laakiin waxii idin dheerah oo rasuul ilaahay oo karaamaa oo darajo gaadhay oo waxyile oo safiirka ilaahay malag ugu imanaya kaasaanahay markaa bashar dheeraadle wey bashar dheeraadle rasuulnaba arrin labaaday codsadeenna ilaahay ka jawaabiyo maad mucjiso keentidoo rasuul waliba umay suuroobayn an yatiya biaayatin ilaa biidn illaah mucjiso aanu idamka ilaahay ku keenin rasuul iska keenay ma jiro likulli ajalin kitaab ajal kasta oo ilaahay uu qabtay ama rususha ha u qabto ama ummadaha ha u qabto ama aayad iyo mucjisada ha u qabto ama waxiga ha u qabto rusul e, shay kasta oo ajalihiba wuxuu leeyahy kitaab qoraal asalkeedaba wax dhacaya iyo wax iman doono iyo wax yimid oo ka baxaya ilaahay qoraalkiisaan jirinba halkaa umul kitaab la yidhaahdo qoraalkao dhan hooyadii weeye kutubtoo dhan hooyadood weeye hooyada ubadkao dhan baa isugu urura waxalla wixii la qadaray iyo wixii la qoray halkaasay ku urureen halkaasuu kitaab waliba wuxuu leeyahay qoraal ajal waliba qoraal bay leedahay yamxu llaahu maa yashaa wayubit wa cindahu umu lkitaab wuxuu doonuu ilaahay tiraa wuxuu doonana wuu sugaa isagaa dee arrimaha gacanta ku haysto kitaabkaasi maqaadiirahoo dhan baa ku qoran kitaabkaa wuxuu doonuu ku daayay kitaabka wixii uu qadaray inuu ka masaxana waa ilaahay ka masaxaya subxaana waayah aimada qaarkood baa waxay xusaan kitaabkan waxa qofkii laga qorayo ama qoraaladuba dee qaybina loox maxfuudkay ku qorantah qaybina waxay ku qoran tahay kutubtan malaa'igta iyo hayaan ayay ku qorantah marka ka inta badan wax laga masaxayaa waa kaa weeye ilaahay baa arrimaha gacanta ku haya subxaana watacaala kitaabkaasi inuu hayo waa sheegay oo agtiisa uu yahay inuu wuxuu doono ka tiro wuxuu doonana ku daayana waa xusay yaa ku haysta waa tasarufkiisiiye dhexgeli mayno wuxuu sheegun baynu rumaynaynaa tabaaraka wa tacaala bal waxaabu xusay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa inna silata raxim tasiidu fi lcumr qaraabo xidhiidhintu inay cumriga kordhiso qofka doonaya buuli in cimrigana loo kordhiyo oo loo dheereeyo arsaaqadana loo kordhiyo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo wuxuu xusay oo kale rasuulku sala allahu calayh wasalam qofku dembi uu galay in arsaaqad uu heli lahaa lagaga joojinayo labadaba waa laba qadar ka soo qaad ilaahay wuxuu sii qoray hadduu qofkaasi wanaagsanaado waxaasuu leeya hadduu wanaagsanaan waayo waxaa ma laha waa qoraal hore iyo qorshahanoo daba yaalla wuxuu ku xusay oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid xasana ina ducaaa waalqada'a la yactalijaani bayna asamaa'i walard balaayada iyo ducadu waxay legdamaan waxay isla labanlegdaysanayaan ama isla qalamaan roganayaan cirkiiyo dhulka dhexdooda iyadoo gantaalo balaayii soo socdaan baad ducaysatay yaa allah yaa allah baatiyootigoodii baad ka horgaysay kii burburinaya ducadaa macnaha balaayadaa wixii burburinayay shayga balaayadaee soo dega ilaahay ducada aad ducaysanaysu kaaga duwaa sida gantaalka soo socda looga hortaga loo burburiyo marka dee nusuustu iyadaa isfasiraysee yamxullaahu maa yashaa wa yuhbit waimaa nuriyanaka nebi maxamedo haddaanu ku tusinno bacda aladii naciduhum balaayadaannu gaalada u yaboohnay qayb ka mid haddaannu ku tusinno aw natawafayannaka ama aanu ifka kaa kaxayno fa innamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab adiga dushaada gaadhsiinbaa annagana xisaabba ah awalam yarow miyaanay eegin dadkan ilaahay ka soo horjeedsaday ama bani aadamkuba annaa na'ti l ard inaannu dhulkii u imanayno nanqusuhaa annagoo ka soo yaraynayna oo ka soo koobayna min adraafiha dhinacyadiisa dhulkiibaa dhinacyada laga soo yaraynaya wallaahu yaxkumu ilaahaybaa u xukumo oo wax go'aamiya laa mucaqiba lixukmi xukumkiisa cidina kama daba tegayso oo raxfaan kama qaadan karayso cidina kuma qabsanayso wa huwa sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu tii degdeg badan weeye aan dhibla lalahayn subxaana wa tacaala kuna adkaanayn mar walba aayaadku waxay soo noqnoqonayaan hanjabaad ilaahay uu cadowga u hanjabayo bushaaro uu awliyadiisa u bushaaraynayo sidaasay tahay saasay tahay weeyo qofka waxyigii ajiibee rasuulka raacay sala allahu calayhi wasalam bushaaradaa ilaahay buu leeyahy moralkiisa iyo farxadiisa iyo yididiiladiisu si ay kulu kacdo alaa tushamiruuna ilaa janna kada wakada wakada buu nabigu leey war miyaydaan guntiga u adkaysanaynin jannad sidaasoo sidaasoo sidaasa sifooyinkeeda intuu tiriyay nabigu caleyhi salaatu wasalaam markaasay asxaabtu leeyihin haa yaa rasuul allah aataa guntigaan u adkaysanayna si aanaan u habsaamin nimankana hanjaraadan baa dul taalloo ilaahay waxau ihi haddaan ku tusiyo wa imaa nuriyannaka wa in waa maad wasiliya tawkiid macnaa meeshay adkaynaysaa macnaheedii hore nafyigaa ma laha ama macaanidii dhowrkaa lagu yaqaanay wa in nuriyannak haddaan ku tusiyaan isha kuu saaro bacd aladii nacidu wixii aanu yaboohay qaarkii wixii aanu yaboohay qaarkii ama aan ku oofsado adiga oo aan weli arag laba jeeraba cadowga wixii loo ballanqaaday diyaar buu u yahay laba jeelada wixii ilaahay u yabahay diyaar buu u yahay ama waad arki wixii loogu talagalay qaarkii ama intaanaad arag baad ifka ka tegi waanu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baaba tusiyaba aayaadkani waxay ahaan maki suuraddu dabcan makiiyo madaniba way isugu jirtay baynu soo qaadanay haddii ay madani ahaydna waa qaybihii wakhtigii hore kuwii soo dega wey ee caadigii madaniga indhuhuu saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii cadowga loo yaabo ahay ee fashilinayay ee adhaxjabka ku riday indhuhuu saaray nimankii uu maka uga soo carar uga soo qaxay abijahal iyo colaalkii uu horkacayay ayaa maalintii bedar toddobaatan nina uu gacanta ku dhigay toddobaatanna digtuu ka jaray kow halkaasay ku wafaadeen asxaabtii buu amar siiye wuxuu yihi war qadhmuunkooda xorfadda inagaga ururiya booraanta bohol halkana ilaan gaalka xabaashiisa waa bohol ixtiraam ma lahae bohoshii baa lagu ururiyey intuu isdultaagay buu idhi waryaa hebel hebel war hebel hebelow war hebel hebelow war wixii ilaahay kuu yabohay ma heshay innaa wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqaa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa maa wacada rabbukum xaqa annagu wixii ilaahay noo yabohay waa haynaa waa reebel hebel rag badan buu daa u yeedhaya raggaysiqaanin adugu idinkuma hesheen wixii ilaahay idiin yabu ahay ilaahay uu leeya waimaa nuriyanaka bacda aladii nacidum aw natawafayanaka ilaa akhirlaaya cumar baa yaabee wuxuu idhi limaada tukalimu yaa rasuula allahi naasan qad jayafuu aw kamaa qaal wa maxaad kala hadlaysaa dad tawafe waaba qolfoofe ma qolfoof baad la hadlaysaa waar waana kama maqal badnid buuhi oo siday u maqlayaan ayuunbaa idinkuna u maqlaysaan waanayse jawaabayn waanay jawaabun baan meeshii jirin bu laakiin nimankaas maanta way soo taabteen xaqiiqadii marka mar walba qofka ilaahay diintiisa ku adkaysta xaqana ku toosnaada bishaaradan wuu hayaa kuwaasina digniintaasi waa ku jahaysanti ilan qur-aanku macnihiisu inuu dhammaaday oo aanu noolayn maahay wuu nooliyey waana xaakim waxa labaadoo aynu ka aragnay halkan ummaddaa ilaahay ha u jaheeyo oo hama ha daayo dadka duqaadda ee mufsidiinta ah ee dhulbiiska ama ilaahay ha daayo ama ha laaye adigu hawl baad leeday oo ah maxay fa calayka albalaaq wa calayna alxisaab anna hawl baan leey adiguna hawl baad leedahay anigu waxa weeye kuwan inaan wixii ay samaynayaan ka qoro malaa'igtaydii baan u diray inaan abaalmariyoon aakhiro xisaabiyo inaan wixii ay xaq u yeesheen ku abaalmariyaabaan anigu hawshaydu waata adigana balaaq baa lagu leeyay marka balaaqaagii waa la qaadan waayey iyo waa la jeclaan waayey iyo wuu socon weyday diintii dee ha uga moraaljabinoo khaybatulamal yididiila xumayay kugu dhicin hana kambaruursanin meeloo inta oo aad eh, moralkaagu uu jaba halkaa fadhiisanayn adigu hawshaada bilow ilaa dhammaad sideedii uwad marka halkaa waxaynu ka faaidaysanaynaa innaga fa albalaaq dadaalka ayaa ina saaran midhaha soo go'ayana iyo dadka rumaynaya iyo siduu arrinkaasi taabaqal u noqonayana ilaahay baa gacanta ku haya subxaana wa tacaala laakiin wadiifadeenna waa inaynaan ka caajisin oo aynaan odhanin wallahi wakhtigani wakhtigii la waxwaad wadi lahaana maaha wakhtigii nabiga asxaabta uu ka duwanyaho dee casrigaa kanaa jiro casrigaa kanaa jiro casriganina waa muqaayir oo uu ka duwan yahayoo dee jawiguba jawigii maaha jawi dacwad laga fidin karo wax la qaban karo wax la habayn karo wax lagaajin karo maahe wixiiba dee way isku dhalaaleen rag baa isku shubtay oo dhanunbay isugu kacday haddii halkaa waxa la soo fadhiisata balaayiyo baaska adiguna waxa aad ku biiraysaa liiska la haystayaasha marka fa inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab aduguna howlbaad leeda iiwad midhaha soo go-ayaan aanaa haya aclaami salaf baa wuxuu lahaa min allahi alrisaala wacala cala rasuuli albalaaq wa atasliim ilaahay risaaladu leeye ammaanadan inuu keenay iyo waxyigan dadka ku hanuuninayo ku dawaynayo rasuulkana balaaq baa lagu leeyay dadka inuu soo gaadhsiiyo waanu soo gaadhsiiyey innagana tasliim baa laynagu leeya iyo inaynu hogaansanno awalam yarow anna na'ti larda nanqusuha min adraafiha miyaanay arkaynin dhulkii waxaan ka soo yaraynaya hareeraha dhowr macnaa lagu fasiray mufasiriina alqudaama mufasiriinta hore waxaay ku macnaynayaan dhulkiibaa ilaahay uu yidhi waan soo yaryaraynaya dhulkaasi waa dhulkay gaalada ku faanaysa halkan annaga haysano halkan annaga haysano dhulkii ay ku faanayeen ayuunbaa soo yaryaraanaya waaya halkana laga xoraynaya halkana laga xoraynaya halkana laga xoraynaya aayaadku markanay soo degayeen dee xijaas buu islaamku marayay laakiin halkuu tegay dee afartii khulafadu afartankii sane hore soddonkii sanee khulafada iyo tobankii nebiga caleyhi salaatu wasalaam intii jihaadka la faray marka laga yimaado hijrada halkuu tegay dee islaamku nanqusuha min adraafiha dhulkii ay haysteen waa lasoo yaraynayaa wuu soo yaraanaya ilaa gacanta islaamka uu soo wada galo waa lagu macneeyo macnaha labaad waxa weye dhulka sidiisa ayaa loo yaraynayaaoo eh, dhulkii markaa eh, khayrka lahaa ama wanaagsanaa amaba adduunyadii oo la rogo oo isbadasha oo balaaya isu baxdo ayaa imanaysa taasina waxa weye dadka khayrka leh iyo islaamkii oo markaa yaraado ta hore cagsigeed weeye lidalik baa culimada qaarkood ay ku fasireen sida mujaahid oo kale waa mowt ulculamaa ah, dhinta oo meesha ka baxa alardu taxyaa idaa maa caasha caalimuha mataa yamut caalimun minha yamutarafu kaalardi taxyaa idaa malqaytu xalla biha wa in abaa caada fii aknaafiha talafu ninkaa shaacirka ah waxau yihi dhulku wuxuu ku noolaadaa marka culimadeedu ay nool yihiin marka caalim dhintaba dhulka qayb baa dhimata waxay la mid tahay dhulka biyaha ku noolaanaya iyo roobka hadduu roobku joogsadana dhulku wuu iska dhintaa ana waa lagu macneeyay qolyahan dambena waaba kuwan yidhaahda isbedel baa ku dhaca dhulka macnaa qoladan sayniska iyo yidhaa waxaygaan iswaafajinayna culimada islaamka waxa ay yidhahdaan nanqusuhaa min adraafiha dhulkiioo hareeraha laga soo yaraynaya adraaftiisa gaar ahaan labada dhinac dhululubada u yahay ama ukunta uga egyahay oo sideedaaba dee wax la taaban kara uu usoo yaraanaya oo jawigiisa wax iska bedelaya dabeecadiisa iyo masaafada uu leeyahay oo wax iska bedelayaaba weyo laba taabtayba waa min mucjisaat alcilmi fi lqur'aan mucjisooyinka qur ku daraama allah wallahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmihi wa sariicu lxisaab waqad makana aladiina kuwii shirqool bay sameeyeen min qablihim gaaladan ka horreeyay falilaahi lmakru jamiican makri oo dhan ilaahay oo aleh yaclamu wuxuu og yahay maa ogaanayaa maa tagsibu kullu nafsin naf waliba waxay shaqaynayso waseyaclamu way ogaan doonaan alkufaaru gaaladu liman cuqbadaar cidhibta dambe cidda leh wayaquulu ladiina kafaruu gaaladii waxay yidhaahdeenay odhanayaan weli maydayne wayba sii wadaanbeeh lasta mursalan rasuul ma ihid qul waxaad tidhaahdaa kafaa billaah ilaahay baa ku filan kafa allaah shahiidan markhaati buu inoogu filan yahay baynii wa baynakum aniga iyo idinka ilaahay baynu ayaa markhaati inoogu filan waman midna markhaati buu inoogu filan yahay ama cid cindahu agtiisa cilmulkitaab kitaabka ama kutubta ciddii cilmi ka haysa ee ahlul kitaabka ee culimmada xaqiiqada sheegaysa iyaguna markhaatiba ay yihiin saadhe gaaladii makri bay sameeyeen kuwan ka horreeyey kuwanna makrigii unbay sii wadaan makriga gaalkuna ma yara ilaahay baa ka markhaati furay aad buu qur-aanku makrigaa uga warramaa inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan walaa yaxiiqu lmakru sayiu ila biahli waxaa ilaahay xusay makrigoodu inuu shaqo u yahay shaqo makriguna waa shilqoor iyo waxyaaba lasoo xadhig maleego lasoo malluuqo oo muslimka iyo islaamka lagu soo jiheeyo ilaahay uu ka markhaati furay inuu weyn yahay oo wuxuu ihi wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal aleegaayada shirqoolkoodu wuxuu u dhowaaday inay buuruhu la dhaqaaqaan waxaasoo istaraatiijiyadee kala dambaynaya waa makriga ah buuraha dhaqaajinaya laakiin ilaahay biidni illaahi tacaala wa biqudrati awooddiisa ayaa ilaahay uu kaga joojiyey islaamka oo waxa uu yidhi isagoo inoo bushaareeyey falilaahi makru jamiican makri oo dhan ilaahay ale ka gaalada isagaa gacanta ku haya cid kastoo makri samaysa makrigooda isagaa gacanta ku haya ama makriga taabagalka ah hirgelaya ee ciduu waxyeeli karaa waa ka ilaahay ka kaafirkuna wuu fashilmaya waayo wuxuu og yahay naf waliba waxay shaqaysay iyo waxa ku helan iyo waxay qarsanayso waxa ilaahay uhi gaaladii makrigoodii iyagoo ah, uu ka soo fulaya maqaalkan iyo hadalkani rasuulnimadaadiibay dafireen risaaladaadiibay dafireen wayaquulu ladiina kafaruu ficilku waa ficil mudaaric macnaha sidiisaasaa lagu daynaya gaalku wuu yidhi oo imikuu leeya oo uu odhanaya lasta mursala waa kuwaa dee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam duub dheer bay u sameeyeenoo bambana way dhexgeliyeen macnaha rasuulka taasi waxay ka turjumaysaa macnaha nebigay dacayadeynaya caleyhi salaatu wasalaam gaaladu taasi waxay ka turjumaysaa baqaha ay ka qabaan muslim iyo islaam baqaha ay ka qabaan ayaa waxay kaliftay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam inay ku dacaayadeeyaan waa mid laga baqayo oo irhaabiya turhibuuna bihi caduw allaahi wa caduwakum irhaabi manaa dee ota iyagu siday kolka la eego qofka nebiga noo calayhi salaatu wasalaam dee waaba ka warrama wuxuu nusurtu birucbi masiirata shahr in laga baqan waayo ma ninba in laga baqan waayo dee waa nacas yaa dumarkaa ka mahmaha waxay idhaahdeen raggu waa irmaaneeye iyo ar laga cabsoodaa bay idhaheen marka ninkii raga tiicada wuu ka cabsanayaa midna waa iska irmaaneeyo waa daciif islaamtuun ka dhala midna waxa weeyaan aar laga cabsoodo oo cadowgiisu aanu u soo dhowaanayn laakiin xaq baa laynaga cabsoonayaa nebi maxamed iyo muslimiinta waxaa lagaga cabsoodaa waxa weeyaan qof xaqdarro ku socdaa ka cabsoonaya ku xaq ku socdaa wuu jeceliyo wuu kusoo dhawaanaya ilaahay baa wuxuu ihi fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan qariida alqalbi lanfaduu min xawlig waa nebigiioo la jeceliy oo lagu soo uruurayo gaal iyo islaamba cadaaladiisa dugsanayo markaa ka ka cabsadaa waa mid balaaye isku og waa mid balaaye isku og markaa waxay yidhaahdeen lasta mursalan waxaad adaguna tidhahdaa ilaahay markhaati gashooo ilaahay baa inoo markhaatiya waman cindahu cilmu lkitaab iyo culimada cilmigooda ka run sheegaysa ee ahlu kitaabka ah ee kitaabka aan beenta ka sheegayna xaqa ka sheegaya waanay u markhaati fureen nabiga calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam